بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa alqaasim bin moxamed ibni abi bakrin taabiciga lagu magacaabo waa alqaasim bin muxamed bni abi bakar waa wiil abubakar uu awoowa u yahay wiilkani waxaa dhalay wiil uu abubakar dhalay oo moxamed la yidhaahdo moxamed ibni abi bakar ayaa wuxuu dhalayaa alqaasim bin moxamed bin abi bakar waana taabici low kaana haddii uu ii ahaan lahaa lii xaggayga min alamri amarka iyo maamulka shay-un shay-un hadduu iiga sugnaan lahaa la wallaytu waan u dhiibi lahaa oo maamulka waxaan u tawalin lahaa alqaasim bin muxamed waan u dhiibi lahaa alqaasim bin moxamed alkhilaafata khilaafada laakiin wax aniga gacanta aan ku hayo oo aan maamulaya ma ahee ninkaasaan faraha u saari lahaa cumar ibni cabdilcasiis baa yidhi hal ataaka makuu timid naba'u haada ataabici taabicigan ee kan ah naba'iisa iyo hadalkiisa iyo warkiisa taabicigii aljaliili jaliilka ahaa ee wanaagsanaa innahu asagu fata waa dhallinyaro waa shaab jamaca kulansaday oo isku darsaday almajada sharafta min ataraafihi darafyaalkiisa kullahaa dhammaan sharaf meel allaala meeshay jirta oo dhan ayuu isku jamacsaday xataa lam yafuthu ilaa uusan ka tegin minhu sharaftii xaggeeda shay-un waxba wax dhaafay oo sharaftii ka mida ma jirto waayo fa abuuhu aabbihi moxamed ibni abibakarna sidiiq ayaa aabbawo ah waa ummuhu hooyadii waa bintu kisraa kisra gabar uu dhalay yastajurda waa ninka lagu magacaabo waa aakhiri muluuki lfursi furs boqorradooda midka ugu dambeeya saddex gabdhood uu dhalay ayaa la soo qaban doonaa mar allaala marka lasoo qabto midna moxamed ibnu abibakar baa guursan doonaa way noo imaan doontaa qiso noocaas ah hooyadiisna waa kisre uu dhalay waa cammatuhu eeddadiis waa caa'ishatu ummi lmu'miniin bacdamaa moxamed ibna abibakar uu dhalay moxamed ibna abibakar iyo caaisha binta abibakar waa walaalo sidaa darteed wiilkan eeddadii waa caa'isho wahwa fowqa daalika intaa waxaaba ka sarreeya kullihi dhammaan qad tawaja inuu taaj ahaan u saartay haamatahu madaxiisa bitaajin bitaaji tuqaa waalcilm taajkii cilmiga iyo taqwada taajku waa koofiyadda qaaliga ah ee madaxdii waxyaabaha taaj ahaan ay u saartaan taajkii taqwada iyo cilmiga ayaa madaxa u saarnaa afataxsabu ma u malaynaysaa anna fawqa haada almajadi sharaftaa ayadaa dusheeda majadan sharaf inay tahay yatanaafasu ay ku tartamaan fiihi taa almutanaafisuuna kuwa tartamaya dadka tartamayee sharafta raadinaya sharaftan ee tan ah wax ka sarreeya ma jirtaa oo dadka tartamaya ay markaa ku tartamaan waa maya daalikum kiinaa la tilmaamayo huwa alqaasim ibni muxamed ibni abi bakrin sidiiq waaye ninkaa laga sheekaynaya waa qaasim bin muxamed bin abi bakrin asidiiq abubakarni sidiiq wiilkiisii wiil uu dhalay axadu fuqahaa'i almadiina fuqahadii magaalada madiina mid ka mid ah waaye asabcati ee toddobada ahaa toddoba nin ayaa jirtay oo fuqahada madiine ah mid ka mid ah ayuu ahaa wa afdalu ahli zamanihi ahlu zamankiisa dadka ugu cilmiga badan buu ka mid ahaa wa afdalu ahli zamanihi ahlu zamankiisa kuwa ugu fadliga badan ee ugu sarreeya cilman xagga cilmigana waa ka mid ahaa wa axaduhum dihnan uguna maskax sarreeya wa axaduhum uguna xadidsan oo ugu fulin badan amase ugu garasho ogdihnan xagga garaadka iyo maskaxda wa ashadduhum uguna daran waracan xagga waracii xalaal miradnimada xagga warciga iyo xalaalad miirnimadana todobadii ugu darnayd mid ka mida ayuu ahaa fatacaala kaalay marka nabda aan bilowna qisata xayaatihi noloshiisii qisadeeda min awalihaa kow aanu ka soo bilownay kaalaya welida waa la dhalay alqaasim bin muxamed fii awaakhiri khilaafati cثmaan ibni cafaan radia allahu tacaala canh khilaafadii iyo xilligii maamulka cثmaan ibni cafaan gebagebadiisii aakhirkii baa la dhalay laakina aطifla laakiin canuga asaqiira ee yaraa maa kaada ma sigin yadaruju inuu ka soo baxo fii cushihi abuulkiisii waa gurigiisii inuu ka soo baxo ilmuhu markii ay yaryar yihiin sariirtay laasimeen gurguurad barad bay noqdaan wax yar kabacdi waxay bilaabaan inay bannaanka u soo baxaan meel dheerna aysan markaa aadin marka ninka lagu magacaabo qaasim ma sigin inuu yadarijeeyo ee uu socdo u soo baxo ka soo baxo fii cushihi gurigiisa xataa safat xataa intii casafad ay dhabatay fii diyaari lmuslimiin muslimiinta diyaartooda iyo guryahooda alfitna riixu اlfitnati fitnada dabaysheeda alhawjaa'i hawjada ahayd dabeel aad yaad u daran ee adag fitno ah ayaa hurtay macnaha muslimiinta dhexdooda canugii markuu wax yarba soo barbaaray ee uu albaabka inuu ka soo baxo guriga ku laabta uu guda galay xataa casad ilaa ay kacday dheh ama ay dhabatay fii diyaari lmuslimiin muslimiinta diyaartooda riixu riixulfitnati fidnada dabaysheeda fitnadii alhawjaa'i culayska badnayd fastushhida waxaa ku shahiiday oo lagu dilay baa loola jeedaa fitnadaa dhibaatada badan markii ay timid fastushhida waxaa shahiiday oo lagu dilay alkhaliifatu alcabbaad khaliifkii cibaadada badnaa azahaad zaahid ka ahaa waa dunuurayn nuurayn ninkii loo mugacdaray labada nuurkii u saaxiibkaa dinuurayn waa cusmaan ibni cafaan baa loola jeedaa dinuurayn waxaa loogu bixiyey laba gabdhood oo nebiga uu dhalaa marba mid isaga daba martay guurkooda marka ninkii noocaasaa ah baa lagu dilay wahwa asagoo munxanin ku taagay sulbihii dhabarkiisa calaa ajazaa'i alqur'aani qur'aanka jusiyooyinkiisa asagoo akrinaya oo saa dhabarkiisii ugu sugayuu ugu taagay yaa lagu dilay ilaa xataa masxafka qur'aankee uu akrinaya dhiiggiisii uu gaaray wana shiba waxaa huray oo kacay alkhilaafu khilaaf baa ka dhex abuurmay alkabiiru ee weyn bayna amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda cali bni abi aalib iyo wa mucaawiya bni abi sufyaan oo amiiri bilaadi shaam shaambilaadeeda amiirkoodii markaa ahaa cismaan mar allaala markii la dilay fitan hor leh ayaa bilaabato cali bni abi aalib iyo mucaawiyaa dagaalamay wa fii silsilati mafsicatin mudhilatin silsilada mufsicada ah ee argagaxa badan mudhilatin ee dadka ka yaabisay oo min alaxdaafi dhacdada almutalaaxiqa mutalaaxiqada ahayd ee isku daba dhacdhacdaye isku dhiidhiibtay mutalaaxiqada ahayd ayuu ku soo aaday qaasim bin moxamed silsiladaa ayuu ku soo beegmay silsilada mufsicatin ee mufsicada ahee wax argagixisee mudhila mudhilada ahee dadka ka yaabisoo min alaxdaafi dhacdooyinkii ka mid ah almutalaaxiqati ee isku dhiidhiibsanaydee marba mar laysku dhiibaayoo marba meel ay isugu dhacdhacaysay ayuu ku soo aaday kuna soo koray qaasim wajada wuxuu arkay aطiflu canugii aلsaqiiru ee yaraa nafsahu nafsadiisa waa qaasime yuxmalu in la xambaaraya asaga maca ukhtihi iyo walaashii ileen asaga iyo gabar ka dhalala dhalatay baa jirto ayaduna yar asaga iyo walaashii baa laga qaaday min almadiinati magaaladii madiina oo ay degganaayeen ilaa misr masir ayaa loo qaaday oo loo xambaaray faqad kaana wuxuu ahaa calayhimaa korkooda sababta loo qaaday waxay ahayd an yalxaqaa inay haleelaan oo loo geeyo biabiihimaa aabbahood bacda an hadaa markuu noqday kadib waaliyan barasaaf iyo nin waali ka ah calayhaa masar korkeeda min qibali amiiri almu'miniin mu'miniinta amiirkooda dhankiisaa madax looga dhigay cali bni abi aalib ahaa aabbihii muxamed ibni abibakar baa xilligaa waxaa loo doortay inuu waali iyo barasaaf ka noqdo masar cali bni abi aalib ayaa u wakaashay ayagoo mana madiinay joogeen asaga iyo gabar walaashiisa labadoodiiba waa la xambaaray marka oo waxaa loo xambaaroo loo kaxiyey baa loola jeedaa meesha aabbahood dumma kabacdi ra'aa wuxuu arkay kii yaraa adaafira alfitnati fitnada ciddiyaheedii alxumree gudguduudna tamtaddu inay ku taagmeen ilaa abiihi aabbihi fitnadiibaa waxay soo ishaartay soo aaday aabbihii maxamed ahaa fataqtuluhu way dishay shara qidlatin dilkan u xun yaa aabbihii markaa la dilay waay fidnadii ayaa meesha soo gashay oo aabbihii ayay gacantii ciddihii ku soo taagtay markaasay fidnadii dishay macnaha waa la dilay waa loola jeedaa aabbihii moxamed ahaa shara qidlatin dilkan u xun uma intaa ka bacdi alfaa wuxuu helay nafsahu nafsadiisa uma intaa ka bacdi alfaa nafsahu wuxuu helay waa muxamede yanqulu haddana in la soo raro oo laga soo guuriyo maratan ukhraa mar kale min misra masar inta laga soo kaxeeyo ila almadiinati madiina loo soo kaxeeyo bacda an istawalla mar allaala markuu gacanta ku dhigay calayhaa dusheeda ansaaru mucaawiya mucaawiya ansaartiisii nimankii ansaarta mucaawiye ahaa ee mucaawiye gacan siinaye taageerayay yaa gacanta markaa ku dhigay waqad asbaxa muxamed qaasimna wuxuu noqday yatiiman agoon latiiman aabballaaba ah latiimku waa aabbala'aan latiim ahoo alladii maata abuu ama aabbihii markaa dhintay asagana saasuu markaa ahaa xadaa waa sheekeeyey alqaasim nafsahu nafsadiisa can rixlati alcadaabi safarkaa dhibka badan haadihi ekaaye wamaa talaaha wixii la xidhiiray ee markaa ka dambeeya buu ka sheekeeyey faqaala wuxuu yidhi waa qaasime lamaa markii qutila la dilay abi aabbahay bimisra masar lagu dilay jaa'a waxaa yimid cammi adeerkay cabdiraxmaan ibni abi bakar waayo moxamed ibni abi bakar caaisha binti abi bakar cabdiraxmaan ibni abi bakar waa walaalo adeer buu u yahay marka bacdamuu aabbihii la dhashay caaishana eedday u tahay bacdamii aabbihii la dhalatay cammi adeerkay cabdiraxmaan ibni abiibakar baa masar noogu yimid faxtamalanii wuu isoo qaaday ana wa ukhtii ani iyo walaashay assaqiirata ee yarayd wamadaa bina wuxuu noo soo kaxeeyey ila almadiinati madiina madiino horay looga waday ayuu dib ugu soo celiyey falammaa anbalaqaha famaa an maanan soo gaarin buu yidhi madiino xataa bacadad ilaa ay soo dirtay ilaynaa xaggeenna cammatii eeddaday caa'ishatu radia allaahu canha ayaa akhbaar noo soo dirtay adeeraana soo waday cabdiraxmaan oo rabay inuu gurigiisana keeno markaan madiina soo galnayna caaisha eeddadeen ayaa akhbaar noo soo dirtay si ay noo kaxayso ayadana famaa ambalagnaaha famaa an balagnaahaa maba soo gaarinba madiina xataa bacafad ilaynaa ilaa ay soo dirtay xaggeenna cammatii eeddaday caa'ishatu radia allaahu canha fa xamalatnaa wayna xambaaratay ayadana wayna waday min manzili cammi adeerkay gurigiisay naga xambaartay naga kaxaysay ilaa beytiha gurigeedayna geysay buu yidhi eedaana soo waday oo adeer naga soo waday wa rabbatanaa wayna barbaariso wayna tarbiyaysay fii xijrihaa xijrigeeday nagu barbaarisay xijriga waa guriga laakiin waxaa loola jeedaa kanafkeeda iyo ilaalinteedii barbaarinteedii iyo ricaayadeedii ayay nagu barbaarisay eedda famaa ra'aytu ma arkin waalidatun hooyo qadun weli walaa waalidan waalidad iyo waalid weligay ma arkin akara ka badan minhaa xaggeeda biran xagga biriga wanaagga eedda waalid iyo waalidad uga biri iyo wanaag badan ma arkin walaa awfar ugana weyn shafaqatan xagga shafaqadii naxariista kaanad waxay ahayd iida caaisha tudcimunaa mid nagu quudisee cuntada nagu siin siisa biyadayhaa gacmaheeda gacanteedii raashinka nagu siin jirtay walaa ta'kul macanaa walaa ta'kulu macanaa mana nala cuni jirin ayada faidaa baqiya hadduu wax ka hara min طacaaminaa raashinkeena shay-an shayna akaltu markaasay cuni jirtay haddaan annagu wax hambayno oon baaqi yeelna wax naga haraan markaasay cunaysaa inta ka horaysa waxay cunaysa malaha eedo wa kaanad waxay ahayd taxnu mid noo naxariisata calaynaa korkeena xunuwa almurdicaati hooyooyinka wax nuujiya naxariista ay u naxariistaan cala fatiimka iyo midka naaska laga gooyo hooyada murdicadaa markay canuga naaska ka goysa waxay uga naxariis badan tahay ma laha sidaa darteed midda murdicada ah fatifatiinka iyo canuga naaska laga gooyo sida ay ugu naxariisato si ka daran ay markaa noogu naxariisan jirtay fataqsilu waxay dhaqi jirtay ajasaadanaa jirhkeena macnaha way noo qubayn jirtay wa tumshidu waxay shallayn jirtay shucuuranaa timaheena watulbisunaa waxay noo xiri jirtay alabyada dharka nadiifka ah ee cadcad annaasica ee saafiga ah oo min ahiyaabi alabyada annaasica dharka cad ee saafiga ah oo min ahiyaabi dharka ka mid ahna way noo xiri jirtay dharba dharkuu ka nadiifsan yahay ayay eeddana siin jirtay wa kaanad waxay ahayd eeddo laa tafta'u midaan ka go'in oo aan ka daalin taxuduna inay nagu guubaabiso anigi walaashayba cala alkhayri khayrka oo watumarisunaa bificlihi mar allaala markay nagu guubaabiso khayrka oo ay mar kasta ku nagu wadda khayrka inay nagu guubaabinayso haddana tamriis bay samayn jirtayoo waxay nagu waxay nagu guubaabin jirtay watumarisunaa waxay nagu tirtirsiin jirtay nagu xambaari jirtay bificlihi samayntiisa khayrkaas ay nagu guubaabisay inaan samayno ayay nagu boorin jirtay wa tumarisuna waxay nagu boorinaysaa bificlii samayntiisa wa tanhaana waxay naga reebi jirtay can ishari sharta iyo xumaanta wa taxmilunaa waxay nagu xambaari jirtay calaa tarkii ka tegitaanka sharta aan ka tagno ka tegitaankiisa waqad da'abat waxay caadan ka dhigtay waqad da'abat calaa talqiinina inay noo laqinto oo ay noo meeriso maa nutiiquhu wixii aan karno oo min illaahi ilaahay kitaabkiisa ah qur-aanka waxaan awoodi karnana wayloona way noo laqini jirto way noo meerinaysaa afkay noo gelinaysay wa tarwiin e, waxay kaloo samayn jirtay caaisha wa tarwiyatana wa tarwiyatina iyo inay noo wariso oo ay noo akhriso maa nacqiluhu waxa maskaxdeenna qaadan karto aan caqli siin karno min xadiidi rasuulillaahi rasuulka xadiiskiisa ka mida sala allahu calayhi wasallam wa kaanad waxay ahayd tasiiduna mid noo siyaadisa biran wanaagga iyo wa itixaafan hadiya siinta itixaafka iyo inay wax hadiyaanna siisa way noo kordhin jirtay fil ciidayni labada ciid marka la gaaro labada ciidna waxyaabo siyaado ah ayay markaana siin jirtay faidaa kaanad markii ahaatoo la gaara cashiyatu carafa carafa galabteeda xalaqad waxay xiiri jirtay caaisha waa eeddadeeya lii aniga shacri timihi ii xiiri jirta buu yidhi qaasim baa weli hadalkii wata xalaqad way xiiraysaa caaisha lii aniga shacri timahayga wakasaladnii way ii qubayn jirtay ana wa ukhtii anii walaashayna ani iyo walaashayna way noo wada qubaynaysaa fa idaa asbaxnaa haddaan subxaysanoo berita la gaadho waa maalinta ciidee albasadnaa waxay noo xiri jirtay aljadiida dharka cusub dhar jadiid ahoo dharkii ciidda ayay noo gelinaysaa wa bacatad wayna diraysaa marka binaa annagoo waxay noo diraysay ila masaajidka inaan aadno linu'addiya saan u soo gudanoon u soo tukano salaata alciidi salaada ciidda baxay leedahay markay dharka noo geliso ordaha ciidda soo tugta fa idaa cudnaa haddaan soo noqono minus masaajidkii aan ka soo laabano ama saciiddii xaggeeda jamacatnii wayna jamcin jirtay ana wa ukhtii anii walaashay intayna soo jamciso labadeennay meelna keento wadaxad kolkaasay udxiyeyn jirtay bayna aydiinaa horteenna xoolihii udxiyadee maalinta tobanaad ileen salaada marka la tugta kadib alla qalaaye intays masaajidka markaan ka soo noqono ay na soo kulmiso yay xoolihii udxiyada horteenna ku gowracaysaa ana waa wakhti wadaxad kolkaasay udxiyayn jirtay bayna aydiina horteena wa fii daati yowmin maalin maalmaha u saaxiibka ah albasatnaa waxay noo xirtay eedda hiyaaban dhar dhar oo biyadan adcad ah caddaantu xagga nadiifkana waa suuragal in loola jeedo dhar iska caddaa inay yihiinna waa macquul dharcad oo nadiifa ah bay noo xirtay uma ajlasadnii waxay igu fadhiisisay calىa xday rukbatayhaa labadeeda julbeed mid ka mid ah wa waajlasad ukhtii walaashayna waxay ku fadhiisisay calaa rukbatiha اlأkhraa rugbada iyo jilibka kale intay dhar fiican noo xirtay maalin iyo iidda ana hal jilib igu fadhiisisay ama low walaashayna midi kale ku fadhiisisay wa kaanat caaisha waxay ahayd wakhtigaa qad dacad mid u yeertay cammi adeerkay cabdiraxmaan adeerkay cabdiraxmaan oo markii ay naga soo waday ee naga keenay masar ayay u wacday falamaa markii dakhala uu u soo galay calayhaa walaashii korkeeda xayaytuhu waysa xayathu way salaantay uma kabacdi takallamad way la hadashay faxamidad waxay mahadisay caaisha faxamidat illaah allay ku mahdisay jalla wacaza waa way ammaantay calayhi cala allah bimaa bay ku ammaantay huwa asaga ahluhu ehel uu u yahay wixii ilaahay u qalmuu ehel u yahay bay ku ammaantay famaa ra'aytu ma arkin buu yidhi qaasim mutakalliman qof hadlaya qadun weligay oo min rajulin nin ah aw imra'atin ama naag ah qablahaa caaisha horteeda walaa bacdaha iyo gadaasheedba afsaxa minhaa ka faseexad badan xaggeeda lisaana xagga dhawaaqa xagga carabka qof uga hadal faseexad badan eedda ma arkin walaa acdaba kana macaan badan hadalkeeda bayaanan xagga caddaynta sida ay wax u kala dhigdhigaysay iyo sida ay hadalka isugu taxday iyo siday ilaahay u mahdisay iyo siday u ammaantay ma arkin qof hadlaayo rag ama dumar ah horteeda iyo gadaasheedba uma ka bacdi qaalat waxay tihi ay ukhii ay akhi bay tihi walaalkeeyow walaalkeeyo yaa akhi waaye macnaha innii anigu lam asal kama zuulin araaka inaan ku arkaya eh, mucridan mid iga jeesjeesanaya inaad tahay canii xaggayga inaad xaggayga ka jeesjeesanaysid waan arkahay bay tidhi mucridan mucrid inaad tahay nin iga fogaanahayey oo iga durqahayay canii xaggayga mundu laga bilaabo maalintii akhadtu aan kaas aan soo qaatay haadayni asabiyayni labadan yar yarka ah ee sabiyaalkaa minka xaggaaga maalintii aan kaa soo qaaday waan ogaaday inaad col iga goosatood iga jeesjeesanaysid oo wadamamtuhumaa aan u soo dumay labadooda ilaya xaggayga wa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay tiri caaisha maa facaltu uma samayn daalika arrintaa tataawulan calayka inaan iska kaa koryeelaya aniga inaan iska kaa kor yeelahayo oo aan kaa sharaf badanahay oo aan wax noocaasa uguma talagelin umana samaynin walaa suuca danni mala xun oo bika adi aan kaa qabana kaagama soo wadin bay tihi walaa ittihaaman ittihaam iyo tuhmadaysi laka adiga aaga aan kaaga tuhun qabo bitaqsiiri inaad ku gabood fasho oo dayacdo fii xaqihimaa xaqoodana kaagama soo wadin bay tihi xaaladdaa marka hore ogow laakiin maalintan kaa soo waday laga bilaaba ilaa hadda waad iga jeesjeesanaysaa waan kuu jeedaa waxaasoo dhanna sababtu ma ahayn walaakinaka laakiinse waxaan kaaga soo waday rajulun nin baa tahay oo duu nisaa'in naaga badan leh nin naaga badan leh baa tahay oo dhowr xaas buu markaa lahaa duu nisaa wa mutacadad azawjaat marka haddii nin naag badan leh aad tahay habeenna halkaasaad ku maqan tahay habeenna halkaasaad ku maqan tahay habeen halkaasaad ku maqan tahay ciyaalku waxaad ka og tahay macnaha sababtaan kaaga soo waday naag badnaanta waaye wahumaa labadoodana sabiyaani waa laba sabiyo sakiiraani yar yar ah laa yaquumaani aanu istaagi karin biamri nafsihimaa naftooda amarkay u baahan tahay ma qubaysan karaan suuli ma aadi karaan wax iskama dhaqi karaan sidaa darteed maxay u baahan yihin yar yarkaa naaga aan dhalinna maxay ku samayn karaan taasaa jirta bay tihi wahumaa sabiyaani waa laba sabiyo sakiiraani yar yar ah laa yaquumaani aan u kici karin biamri nafsayhima nafafyaalkooda khidmadeeda iyo waxay markaa u baahan yihiin fakhashiitu waxaan ka cabsaday an yaraa inuu arka nisaa'uka naagahaaga minhumaa labadaa yaryarkaa xaggooda maa yataqadarna maa inay ka arkaan yataqadarnahu ay wasaqaystaan wax ay nacaan oo falaa yatibna ay tiib ku noqon waayaan bihimaa labadooda xaggooda nafsan xagga nafsadda ilan hooyo aan dhalin waayo wawajadtu waxaan helay annii anigu axaqu inaan uga xaqnimo badanahay minhunna ayaga bacdamaa walaalkay ii dhalay bilqiyaami u istaagid calaa amrihimaa amarkooda loo istaaga fii hadihi alxaal xaaladaa ayada ah amarkooda istaagid loo istaago inaan aniga uga xaqnimo badanahay ayaan arkay bay tihi wahaahumaa aln wahaahumaa waa kuwaanaa labadoodii wahaa huma alaan haddeertaan waa kuwaa labadoodii qad shabbaa way kobceen waxoogaa way soo weynaadeen wa asbaxaa waxay noqdeen qaadirayna kuwa kari kara laba awoodi karta cala alqiyaami inay u istaagaan biamri nafsihimaa khidmada iyo shaqada ay naftooda u baahan tahay iska daa dad kale inay wax u qabtaane ayaga way isku filan yihiin way qubaysan karaan suulida way aadi karaan dharka way xidhan karaan naftooda arrintoodii way kari karaan fakhudhumaa bay tiri orod la tag wadammahumaa ku dar ilayka xaggaaga udun xaggaago ciyaalkaaga iyo gurigaagiyo reerkaaga geyso faakhadanaa waxaana soo qaatay haddana cami adeerkay cabdiraxmaan wadammanaa ilaa beytihi gurigiisuu nagu soo dumay marka adeeraa haddana na soo watayo gurigiisiina keenay faakhadanaa camii cabdiraxmaan wadammanaa ilaa beytihi bayda laakiin ana algulaama wiilkii albakriya reer bakri ahaa abubakar loo nisbeeyey waayo reer abubakar ahaa waa qaasime dalla wuxuu ahaaday mucallaqa alqalbi qalbigiisa miduu ku xiran yahay uu ku laalaado bibeyti camatihi eeddadii gurigeeda waa ummi mu'miniinta hooyadu ridwaanullaahi calayhaa raadi ahaashada alle korkeeda ha ahaatee fa calaa ardi beytiha gurigeeda dhulkiisa almudammakhati ee lagu dhoobay biquyuubin udugii annubuwati nebinimada udugeediibuu daraja ku soo koray sababta qalbigiisa guriga caaisho uu ugu lalnaa ee ugu xirnaa uu ka fuqi waayo waxay ahayd guriga lagu dhoobay ee laga buuxiye duubka iyo uduga nebinimada ayuu daraja ku soo koray wa fii aknaafi saaxibatihi nebiga saaxibadiisa waa caaskiisa waa caaishee aknaafteeda iyo darafyaalkeeda ayuu tarabbaa ku soo barbaarayoo wataracrac uu ku soo koray taracraca wuxuu ku soo koray ee uu ku barbaaray caaisha agnaafteeda aknaafta waa rixaabka iyo barxadda ama dhinacii caaisha wa min xanaanihaa xanaanadeedii almutadafiqa ee burqanaysay ayuu nahala cabay wartawaa kana cukanaaday uu markaa ka dhargay xanaanadeedii naxariisteedii mutadafiqa ahaa ayuu ka buuxsaday calooshiisa intuu cabay ayuu ka dhergay fa saara wuxuu noqday ama uu noqday ee qaasin yuwasicu mid wasaco u qaybiya waqtahu waqtigiisa bayna baytiha caisha gurigeeda iyo wa beyti camihi adeerkii gurigiisa intuu ka quraacana waa ka tega cagguu ka qadayna waa kasoo soo intuu seexana habeen halkaasuu seexana wuxuu noqday inuu u wasaco una kala gooyo waqad dallat waxay ahaatay waqad dallad waxay ahaatay dikriyaatu mansila cammatihi dikriyaadka waa sifooyinka iyo waxyaabaha xusuusta leh ee mansilka eeddadii eeddadii gurigeeda yiilay ee uu ku arkay ashadiyatu ee shadiyada ah ashadiya macnaha udgoon ka badan waaye ee mtaqaana udgoon ka badan ashadiya kaasoo biriixilmiski oo kale markaa ah annadiyatu ee nadiyada ah alrafaafatu rafaafada ah intaasoo dhan oo gurigii eeddad eeddadiis uu ku arkay ayaa markaa jirto taxyaa waxay ku soo noqnoqon jirtay noolaynaysay mar walba fii khaatirihi maskaxdiisa mamtaddat bihi alxayaat intay noloshiisu jirtay intay noloshiisu jirtay taasaa ka burqanaysay maskaxdiisa dikriyaadka waxyaabaha xusuusta leh ee mansilka eedadii yaala ashadiyatu ee udgoonka leh annadiyatu ee fiicane hagaagsan alrafaafatu rafaafadee ifaysa taxyaa taasaa waxay ku nooleyn jirtay ku soo noqnoqon jirtay fii qaatiri maskaxdiisa mamtadat bihi alxayaat intay noloshiisu jirtay fastamic dhegaysa marka ilaa bacdi xadiidihi sheekadiisa qayb ka mida can tilka dikriyaati waxyaabaha xusuusta leh waxyaabaha ka midka ah xayثu yaquul meeshii uu yidhi qaasim qultu waxaan ku idhi daata yowmin maalin licammatii eeddaday caaisha radia allaahu canhaa yaa ummata yaa umma hooyoy yaa ummata yaa ummii waaye hooyooy ikshifii lii ii fayd can qabri الnebiyi nebiga qabrigiisa calayhi الsalaaةu wasalaam ile nebiga waxaa lagu aasay gurigii uu ku dhintay mar allaala markii ay aad u murmeenay dheen xaggee lagu aasaa nin saxaabi baa yidhi waxaan maqlay nebiga oo dhahaya nebi ma jira ilaa meeshuu ku dhintaa lagu aasaa sidaa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala xadiiskaasi meel uga bixiyo sariirtii uu ku dhintay gurigii caaisha inta loo qodaa meesha markaa lagu aasay marka waxyaabaha meesha uu ku arkaayey dikriyaadkaasaa ka mid ahaa maalin buu yidhi marka ii fayd hooyo qabriga nebiga sala allahu calayh wasalam wa qabray saaxibayhi labadiisa saaxiib waa abuubakar iyo cumar qabrigoodana ii fayd fa innii anigu uriiddu waxaan rabaa an araahaa inaan arkee wa kaanat ilqubuuru qubuurta ahalaaatu ee saddexdaa waxay ahaayeen maa zaalat kuwa aan ka zuulin daakhila baytiha gurigeeda daakhilkiisa inay ku jiraan waqad aathaa waxay ku dabooshay aatha waxay saartay ay ku dabooshay bimaa yasturuhaa wax ka asturo can ilcayni indhaha shay mtaqaanaa ay ku dabooshay baa jiro ay ugu talagashay indhaha dadka inay markaa ka qariyaan fakashafad lii waxay ii fayday can alaaati qubuurin saddex qabriyo laa mushrifatin aan korna loo qaadin mushrifo macnaha aan la dhisin walaa waaطi'ana aan ahaynoo la baabi'inin mid dhulka lagu simayna ma ahayn mid mushrifo ah oo kor loo qaadoo la dhisayna ma ahayn qubuurta axaadiistu wixii ogolin ilaa qadar haltaa haltaakaa in kor loo qaadi kara si loo ogaado in meeshu ay tahay qabri wixii ka badan waa mamnuuc saa darteed mid mushrifaahoo kor loo qaadayoo la dhisayna ma ahayn mid waatia oo la dumiyo dhulka lagu sugayna ma ahayn qad muhidat waxaa lagu goglay oo lagu daadiyey bisiqaari alxasaa quruxyo yar yar ah waa dhagxaanta quruxa ah alxumri ee gudguduudan mimaa kaana wixii ahaa fii baaxati اlmasjidi masaajidka baaxadiisii barxadiisa dhagxaan gudguduudan oo quruxahoo yar yar ah yaa ku daadsanaa kaasaa qubuurta dushooda ahaa oo lagu gogloo lagu daadiyey faqultu waxaan idhi ayna qabru rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam aba qabrigii nebiga saddex waayee saddexdaa nebi saddexdaa qabri kii qabrigii nebiga ah faashaarat biyadihaa gacanteeda iigu ishaartay marka wa qaalat haadaa kaasay tihi wa qaalat waxay tihi haadaa kaasaa qabriga nebiga ah uma kabacdi taxadarat waxaa ka soo qubtay calaa khadayhaa labadeeda dhaban dushooda waxaa ku soo daatay caaisha damcataani laba ilin kabiirataani oo waaweyn xusuus nebiga sala allahu calayhi wasalam waa kaa markay tirina way oysay radia allahu tacaala canha indhaheedii laba ilin oo waaweyn oo la qaban karo ayaa ku soo daatay ka soo daatay fa baadarad way degdegtay ayadoo diidaysa inaan arko fa masaxathumaa way tirtirtay xataa laa araahumaa si aanan u arkin waba arkay be si aanu arkin bay degdeg u tirtay u masaxday wa kaana qabru nebiy nebiga qabrigiisa calayhi الsalaau wasalaam muqadaman mid horay u soo baxsan buu ahaa mid la hormariyey calaa qabray saaxibayhi labadiisa saaxiib abubakar iyo cumar qabrigooda wax yar muqadam buu ka ahaa horay buu uga baxsanaa faqultu waxaan idhi waayna qabru jaddi abibakr awowgay abibakr qabrigiisana aaway abibakr qabrigiisii aaway awowgay faqaalad waxay tiri haa huwa haawada waa ka asagana wa kaana madfuunan mid aasan buu ahaa cinda ra'si الnebiy nebiga madaxiisa agtiisuu ku aasnaa asagana qaybta nebiga madaxa xigtaa salawaat اllaahi wasalaamu calayh markii loo sheegay kii nebigii kii abibakr yaa haray kii cumar wuu iska yaqaanaa faqultu waxaan iri buuri wahaadaa qabru cumar kan qabriga cumar ay soo maha marka haddii ka nebigii noqday kana abibakr noqday ilaa saddexdaa meesha ku aasan saddex makaan bay ahayd nebiga markii meesha lagu aasay abaabakarna lagu aasay cumar markii midida lagu dhuftay sakaraadka ahaa buu yidhi ah, wiilkiisii cabdulaahi orod caaisha u tag meesha bannaan ee hartay iga codso haddaan dhinta in laygu aaso wuu soo baxay cabdiraxmaan cabdulaahi andhe cabdulahi bni cumar markaasuu caaisha u yimid wahiya tabkii ayadoo ooynaysaa markaasaa wuxuu ku yidhi hana dhihin buu yidhi amiirka mu'miniinta ilaa mu'miniinta amiir uma imaantee waa duran yahay casiirkii la siiyaa waxau ka soo daatay meeshii midida looga dhuftay markaa kabacdi ayuu yidhi ha dhihin amiiru اlmu'miniin markaasuu cumar wuxuu kaa codsanayaa in meesha lagu aaso waayahay bay tiri way u oggolaatay laakiin naftaydan ugu talagalay bay tihi bacdamuu cumar iga codsaday waayaha lagu aaso markii aabbahay aan u laabtay buu yidhi maxay ku soo tiri waayahay bay tiri intaan noolahay baa suuragale haddii aan dhinto lay kafana buu yidhi mar labaad haddana weydiiya tii horaa ku kaaftoomina waa iska naage waa dhici karta inay isbeddesho saa darteed haddii aan dhintana weydiiya hadday ii oggolaato markaa igu aasa hadday diiddan qubaraa muslimiinta igeeya baqiic mar labaad baa sidii la yeelay way u ogolaatay saddexdoodii saasaa marka laysugula aasay wa haadaa qabru cumar buu yidhi kan qabrigii cumar soo maa faqaalat nacam haabay tiri ayadana wa kaana ra'su cumar cumar madaxiisa ridwaan ullaahi calayhi cinda qasri jaddi awowgey kelidiisa meeshay ku aadan tahay ayuu ku aadanaa qariiban wuxuuna u dhowaa min rijli nebiy nebiga dhanka lugihiisa soo xigtay calayhi salaatu wasalaam saasay u kala aasan yihiin saddexdooda walamaa markii shaba uu barbaaray alfatha wiilkii albakriyu reer bakr loo nisbeeyey waa abubakr aalkiise kaana wuxuu a qad xafida mid xafiday kitaab allahi caza wajal wa akhada wuxuu wax ka qaatay can camatii eedadii caaisha min xadiidi rasuulilah buu ka qaatay maa shaa allah inta ilaahay uu doonaa ya'huda inuu ka qaato uma aqbala wuxuu qaabilay uu aaday cala alxarami الnebiy xaramkii nebiga ashariif ee sharafta la waa masaajidkii nebiga waاnqadaca wuxuu u go'ay ilaa xalaqaati اlcilmi xalaqooyinka cilmiga allatii taasoo kaanad ahayd tantafiru mid ku firdhisan fii kulli ruknin tiir kastoo min arkaanihi masaajidka tiirarkiisa ka mid ah kamaa tantafiru الnujuumu say xidiguhu ugu firsan yihiin aلzuhre iftiinka badan calaa safxati الsamaa samada barxaddeeda iyo dhexdeeda farawaa wuxuu wax ka wariyey can abi hurayra wacabdالlahi bni cumar wacabdالlahi bni cabaas wacabdالlahi bni zubayr wacabdالlahi bni jacfar wacabdالlahi bni jacfar wacabdالlahi bni khabaab waraafic bni khadiij waaslam ninka lagu magacaabo waa aslama mawlى cumar ibn الkhaطaab وagayrihim wa salim mawlى cumar ibn الkhaطaab وagayrihim وagayrihim gayrkood iyo gayrkood xataa hadaa ilaa uu noqday imaaman imaam mujtahidan dadaal badan wa asbaxa uu noqday min aclami ahli zamaanihi ahlu zamankiisa dadka ugu cilmiga badan ama ugu aqooshaha og bsunati sunada nebiga sal اla alيه wasalam wa kaana rajul ninku wuxuu ahaa laa yucaddu midaan lagu tiririn rajulan ragga ninka ragga ah ragga laguma deri jirin markii hore oo xilligooda cindahum agtooda rajul laguma tirin jirin oo ninkan akhyaraba ah lama ohan jirin xataa yuطqina ilaa uu sugo aلsunata sunada nebiga sal اla alيه wasalam goormeel dhihi kala waa rijaal waa markuu sunada nebiga ku dhaqmo barto ayna ka muuqato walama اktamalad markay u buuxsantay lishaabi dhallinyaranimadii albakriyu wiilkii reer bakar ahaa eh, lishaabi albakriyu eh, adawaat اlmacarifati aqoonta alaabteedii adwaadeedii markay u buuxsantay aqbala annaasu calayhi dadkii baa soo qaabilay dushiisa yaltamisuuna ayagoo raadinaya cindahu agtiisa ka dalbaaya alcilma cilmiga bishaqafin si xubbi ah si aad jacayl daran ah ayagoo cilmiga u raadinaya yay u imaan jireen waa aqbala waxaa soo qaabilay huwa asaga calayhim korkooda dadkii waa aqbala wuu qaabilay dheh huwa asagana calayhim dadkii dushooda yabaduluhu asagoo bixinaya oo siinaya oo uhuraya lahum dadkii cilmiga bisakhaa'in si sakhinimo ah kama baqiilaya cilmigii waa siinaya asagana ayagiina way soo doonanayaan fakaana wuxuu aha ya'tii mid yimaada masjida rasuuli اlaahi salawaat اllaahi calayhi wasalaamu hadaata kula yowmin maalin kasta aroorteeda fii mawcidin ballan buu ku imaan jiray laa yukhlifuhu uusan dib ka dhacaynin ballan cashar ah buu ku lahaa uu imaan jiray subax walba uusan dib uga dhacayn fa markaasuu tukanaya rakcateen laba rakcadood yuxayi wuu ku salaamaya bihimaa labadaa rakacadood almasjida masaajidka waa taxiitu masjide uma kabacdi ya'khud wuxuu qaadanaya makaanahu makaankiisa amaama khawqati cumara cumar khawqadiisa horteeda markaa ah khawqadu waxaa la yidhaahdaa waa meel yar oo markaa furan khawqa khawqadii cumar ayuu markaa imaanayey waa naafilo saqiiro ah oo guryaha xaggooda looga sameeyo macnaha si iftiinka iyo waxyaabaha usoo qariyo meel cumar albaabkiisa ku beegan amase cumar qawqa u ahaan jirtuu imaan jiray meeshaa intuu yimaado ayuu ku tukanayay waa fii rawdati algaraa'i rawdadii iftiimaysay bayna qabri الnebiy nebiga qabrigiisa salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh u dhexaysay iyo wa bayna mimbarihi mimbarkiisii mimbarka nebiga iyo waxay u dhexaysay ee waxay udhexaysay qabrigii nebiga iyo mimbarkiisa ilan gurigiisa iyo mimbarka waayo fayajtamicu calayhi waxaa usoo ururayay طulaabu اlcilmi dadka cilmi doonka ah min kulli makaanin meel kastay uga imaan jireen wayanhaluuna waxay arooran jireen ee cabaayeen min mawaaridihi makaanu aroorkiisii alcadbati biyaha macaanaa almusafaati saafiga ahaa maabay ka dhaansanayeen yamla'u nufuusa nafafyaalka ka buuxinaya nafafkii alcadashaa oomanaa riyan dherag ay biyo ka dhargaan kaasay ka buuxsanayeen walam yamdi kama soo wareegin طawiilu waqtin waqti dheer xataa asbaxa alqaasimu ilaa qaasim bin muxamed uu noqday iyo bnu khaalatihi habaryartii wiil ay dhashay oo saalim ibni cabdilaahi ibni cumar lagu magacaabo imaamay lmadiina magaalada madiina labadoodii imaam almawhuuqayni lagu kalsoonaanta badnaa laba sheekh oo ay magaalada madiine ay aad ugu kalsoonaayeen ayay noqdeen wasayidayhima wasayidayha labadoodii sayid magaalada madiinay noqdeen almuطaacayni ee la aطeeco wa rajulayha labadoodii rajul bay noqdeen annaafidayni naafidayntae wax fuliya hadalkooda la qaato amarka fuliya cala araqmi ayadoo ay jirtay bay amar fulin jireen min annahu lam takun inaysan ahayn fii aydiihimaa gacmahooda walaayatun walaa sulطaanun madaxtinimona ma haystaan suldaannimana ma haystaan waa laba caalimoo cilmi bartay dadkana way ka dambeeyaanoo sida ayaga looga amar qaato warkooda loo fuliyo madaxda looma ateeco sidaa darteed madaxna ma aha dad suldaniyu lehna ma aha faqad sawadahumaa waxaa madax ka dhigay annaasu dadka annaasu limaa kaana wixii ay arkeen bay uga dhigteen yataxallayaani kuwa ku sifaysan bihi kaa oo min atuqaa walwaraci xalaal miradnimii alla ka cabsi ah taa markay arkeen bay dadkii madaxaysteen wamaa yaxmila iyo wamaa yaxmilaanihi waxay ku xambaarsan yihiin fii sadrayhimaa laabahooda oo min alcilmi waalfiqi cilmi iyo fiqi diineed ah wamaa yasdaanaani iyo wixii ziyaado ahaan bihi ay u haystaan oo min azahaadati zuhdi ah in laga zaahidoo laga tago bimaa fii aydi الnaas waxa dadka gacmahooda ku jira iyo wاraqbati jacayl bimaa cinda allahi caza wajala waxa ilaahay agtiisa ahaaday ay jecel yihiin subxaana wa tacaala waqad balaqa waa uu wuxuu gaaray min makaanatihimaa sharaftooda fii nufuusi nafafyaalka sharaftooda waxay ku gaartay anna khulafaaءa bani umaya reer bani umaya madaxdooda iyo wa wulaatahum wulaaddoodii dadka amarka maamula kaanuu waxay ahaayeen laa yaqtacuuna kuwaan goosanin amran amar daa baalin baal u saaxiib ah xaalad u saaxiib ah oo fii sha'nin amar oo daa baalin sha'ni u saaxiib ah oo fii sha'nin shu'uunta ka oo fii sha'ni min shu'uuni almadiina sha'ni iyo dan iyo xaalad xaaladaha madiina ka mid ah ilaa bira'yihimaa ra'yigooda in la fiiriyo maahane waxay ayagu ka qabaan ayaa marka hore la fiirin jiray heerkaasay gaadheen min daalika waxaa ka mid ah ana alweliid bin cabdilmelik ayaa qad caqada wuxuu go'aansaday alcasma go'aan ah calaa tawsicati inuu ballaariyo waasiciyo alxaram الnabawiy xaramkii nebiga ashariifi ee sharafta lahaa walam yakun uma ahaanin fii wascihi waasicitaanku waasicinayana an yuxaqiqa inay u dhowowdo haadihi اlumniyati yididiilada alghaaliyati ee sarraysa ilaa idaa hadama inuu dumiyo maahane almasjida masaajidka alqadiimi ee qadiimka ahaa min jihaatihi اlarbaca jihooyinkiisii afarta in la dumiyo ma ahee si kalan ma u ballaarin karo marka wuxuu damcay xaramkii madiine inuu waasiciyo laakiin wuu awoodi waayey sababtu waxay tahay waa in masjidka la dumiyo marka hore oo waazaala la zuuliyo laga fogeeyo meesha buyuuta zawjaati الnebiy nebiga xaasaskiisa guryahooda salawaat ullahi wasalaamu calayh wadamaha uuna ku soo daro ila lmasjidi masaajidka xataa guryaha nebiga xaasaskiisii ay deganaayeen inta la dumiyo lagu soo daro masaajidka wahiya umuurun waa umuur tashuqu dhib ku noqonaysa cala annaasi dadka qof wal madaxu gacanta saarana ma gurigii xaasaska nebigaa la dumiyey masaajidkii maa la duminayaa walaa taiibu ku fiicnaan mayso nufuusum nafyaalkooda bihaa arrintaa taasuu aad uga cabsaday fakataba wuxuu warqad u soo qoray ilaa cumar ibni cabdilcasiis waaliihi waaligiisii cala almadiinati madiine madax uga ahaa yaquul asagoo odhanaya laqad ra'aytu waxaan arkay an an uwasica inaan ballaariyoon waasiciyo masjida rasuulillaahi rasuulka alle masjidkiisa xataa yusbixa ilaa uu ahaado mi'atay diraacin laba boqol oo dhudhun oo fii mi'atay diraac isku macnaha laba boqol oo dhudhun iyo laba boqol oo dhun oo sidaa ah isku wareeg ah ayaan rabay inaan ka dhigo fahdim dumi judraanahu derbiyaalkiisa alarbacati afartaa dumi buu yidhi waadkhil geli fiihi masaajidka xujra zawjaati الnebiy nebiga zawjaadkiisa calayhi الsalaatu wasalaam qowladahoodana masaajidka soo geli washtari iibi maa fii nawaaxiihi wax allaala waxa masaajidka gurigeesiisa ku yaallo guryo ah oo min albuyuuti guryaana ka gad dadka intaad lacag siiso karar meesha waqadim hormari oo ka bilow dhismaha alqiblata dhanka qiblada xigtaa in qadarta haddaad kari karto hadday suuragal tahay meesha qibladaa ka bilow waayo marka inta laga bilaabo waa lagu sii tukan karaa inta gadaal sii socotaa laakiin gadaal haddii laga soo bilaabo dhismaha ilaa laga dhameeyaa la sugayaa marka bilow buu yidhi waxaad hormarisaa qiblada dhankeeda haddaad kari karta arrintaa wa innaka adiga tastaiicu waad kari kartaa cumar ibni cabdilcasiizow daalika arrintaa inaad dumiso oo aad samayso waad samayn kartaa sababta maxay tahay limakaani akhwaalika booska abtiyaalka aali aali khaaabi reer khaaab ay aad ka taagan tahay wa mansilatuhum mansiladooda fii quluubi الnaasi dadka quluubtooda heerkaad ka taagan tahay waad kari kartaa waayo madiinaad joogtaa heer aal khitaab akhwaalkeedii baa tahay manzilo iyo sharaf baad ku leedahay laakiin haddaan hadda intaan dimashik ka soo baxo imaadon dumis aan ku bilaabo waa laygu kacaa buu yidhi laakiin adi sameey fain ataa haddii kaaga timaado calayka korkaaga ahlulmadiinati ahlumadiina daalika arrintaa ay buuq kugu kiciyaan oo ay qayliyaan fastacin u kaalmaysa bilqaasim ibni moxamed iyo wasaalim ibni cabdillaahi ibni cumar labadaa kaalmaysa buu dhahay wa ashrikhuma la wadaaji oo ka qaybgeli macaka micigaaga fi اmri arinta arinta marka horeba la tashoo kala qayb gashay wadafac eh, wadafac ilى الnaasi dadkana sii waa dadka guryaha laga gadaaye masaajidka u dhow dhow ahmaana buyuutihim guryahooda qiimihiisa bisakhaa'in si sakinimo u sii meeqa waaye gurigaaga waa lagaa kicinaa meel kale intaasoo milyan baan rabaa farta ka saar ilaa hala gorgortamin macnaha ilan dad guryahoodii laga kicinayo waayo masaajidkaa la rabaa dan ka soo gashay marka si saqinimo ah oo deeqsinimo ah u sii lacagtooda wa inna laka adiga fii daalika arrintaa waxaa kaaga sigan oo dumitaanka beydka la dumiyo ah salafay sidqin laba horaysay oo run u saaxiib eh salafay sidqin baa hor kaaga horaysay yuu ula jeedaa humaa cumar ibn اlkhaaab iyo cuثmaan ibni cafaan labadaasaa horay u tajdiidiyey masaajidkee saasoo kale cuثmaan xataa waa lagu kacayo mar allaala markuu damcay inuu waasiciyo wax badan ka bedelay alwaaxye uu ka dhigay dusha laakiin cumar qaabkiisii wax kama bedelin wuu cusboonaysiiyey cuhmaan laakiin takyiir badan buu ku sameeyey masaajidka xataa qaar buu wuxuu ka dhigay buluketi markay ku qayliyeenna wuxuu dhahay qaylada intaad iga daysaan nebigaan ka maqlay qof allaala qofkii guri ee dhisa masjid ilaahay guri buu jannada ugu dhisaa subxaana wa tacaala marka aayana buu yidhi xadiiskaasaa jire fadacaa cumar ibn cabdilcaziiz wuxuu u wacay alqaasim ibni muxamed buu u yeedhay qaasim ibni muxamed iyo wasaalim ibni cabdilaahi wa taa'ifatan iyo koox kale oo min wujuuhi ahlilmadiina reer madiina dadka ugu sharafta badan ka mid ah wa qara'a wuxuu akhriyey calayhim korkooda kitaaba amiiri lmu'miniin mu'miniinta amiirkooda kitaabkiisii buu akhriyey uu soo qoray fasuruu wayba ku farxeenba bimaa cazama calayh wuxuu go-aanka ku gaaray alkhaliifatu khaliifkii wahabbuu way boodeen isla markii liinfaadihi inay fuliyaan mid kasta buruskiisii wuxuu soo qaatay wixii lagu dumin lahaa gidaarka falamaa ra'a annaasu dadkii markay arkeen caalimay almadiina madiina labadoodii caalim waa moxamed ibn qaasim ibni moxamed iyo saalim ibni cabdillaahi markay arkeen labadii caalim ee madiina wa imaamayhaa labadii imaam alkabiirayn ee waaweynaa yubaashiraani la baasharayo kala hortegaya hadma almasjidi masaajidka dumitaankiisa biaydiihimaa biaydayhima biaydiihimaa gacmahooda qaamuu ayaguna wayba istaageen dadkii yaaba qaylinaayo maxaa u duminay dhahaya labadii shiiqe magaalada laga dambeeyey yababursi waxa wataanba iyo waxay ku jijabiyey amadkii qof kasta wuxuu soo qaatay garwayntiisii macwalkiisii qaamuu macahuma waxay la istaageen qawmata rajul waaxid hal nin istaagiisoo kale hal mar bay dadkii o dhan soo wada kaceen hawshii bay la dhammaameen waanfad waxay fuliyeen maa jaa wixii ku yimid fii kitaabi amiiri اlmuminiin wa kaanat xilligaasi waxay ahayd juyuusha almuslimiin muslimiinta ciidankoodii almudafarati ee guusha u saaxiibka ee guulaysanayey taduqu kuwa garaaca anaydin wakhtiga anaydin xilligaas ee arrintaa ay dhacayso waxay garaacahayeenay u dhowaayeen abwaaba alxusuuni xusuuntii iyo dhufeesyaalkii albaabahoodii almufdiyati ee gaarsiinahayey ilaa madiinati madiinadii alqusطanطiniya lagu magacaabaayey magaaladaasay afka u saarnaayeenoo dhufeeskeeday garaacayeen wasatawl calayha waaxidan watastawlii calayhaa waaxida bacda ukhraa waxay tawalinayeen oo ay qabsanayeen dusheeda magaalooyinkeedii waaxidan bacda aakhara midba midka ka dambaysa biqiyaadatin waxaana maamulka u hayay oo markaa hogaaminahaya ciidanka alamiiri albaasili amiirkii geesiga ahaa maslamata bin cabdilmelik bin marwan wadaalika arrintaana tamhiidan waxay gogoldhig u ahayd lifatxi lqustantiniya qustaniniya furashadeeda nafsihaa nafsadeeda ayadaaba la furan rabayba markaa oo soo dhoweey falamaa markii calima uu ogaaday falamaa markii calima uu ogaaday meliku ruum boqorkii ruum bicasmi amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda go calaa tawsicati اlmasjidi calaa tawsicati uu rabo inuu waasiciyo weyneeyo almasjid annabowi masaajidkii nebiga ashariifi ee sharafta lahaa boqorkii ru markuu ogaaday axabba wuxuu jeclaystay an yusaanicahu an yusaanicahu ayuu markaa damcay inuu la soo xiriirtamo inuu xiriir la soo yeesho wayataqaraba ilayhi uu ula soo dhowaado ugu taqarubo amiiruulmu'miniinka bimaa bima shay yasuruhu farxad geliya wax uu ku farxo inuu lug iyo gacan ku yeesho ayuu damcay fa bacaa ilayhi wuxuu u soo diray boqorkii run baa soo diraye bimi'ati alfi mifqaalin boqol kun ayuu soo diray bimi'ati alfin boqol kun oo garaam oo min adahabi dahab ah hanti fara badan wa arsala macahaa wuxuu la soo diray xoolaha mi'ata caamilin boqol shaqaale oo min amhari min amhari اlbannaaniin dadka bannaa'iinta ah min amhari اlbannaa'iina dadka dhisayaasha ah waa dadka ee dhisa guryaha injineerada ah oo fii bilaadi ruum joogay kuwa ugu maahirsanee si fiican dhismaha u yaqaanana boqol buu soo diray wazawada wuxuu saay uga soo dhigu ku soo daray alcumaala shaqaalihiina markay soo baxayeen biarbaciina ximna afartan ratirar oo min oo minal fusayfisaa'i fisfiska bahalka lagu magacaabo ah fusayfisaa waa marmarka yar yarka ee masaajidada mixraabkaa ah, midabyada kala duduwan leh ee lagu sharxee lagu dhedhejiyo kaan oo afartan ratirar ahna wuu la soo diray markii loo soo diray weliid fa arsala alweliid weliidna daalika arrintaa kullahu dhammaan wuxuu u soo diray ilaa cmar bn cabdاlcaزiiz magaalada madiina liyastaciina bi suu ugu kaalmaysta calىa binaaءi اmasjidi masaajidka dhismihiisa oo faanfaqahu uu ku nafaqeeyey cumarna oo uu ku bixiyey waaye bimashuurati markuu la tashtay kadib alqaasim ibni muxamed iyo wasaaxibihi ninkaana soo diray waa boqorkii ruum ma lagu dari karaa masaajidka ma lagu dhisi karaa wuu la tashtay taladiibay ogolaadeen faanfaqahu cumar cumar waa ku nafaqeeyey masaajidka dhismihiisa tashaday kadib qaasim ibni moxamed iyo wasaaxibii walaqad kaana waxa uu ahaa alqaasim bin moxamed ashadd annaasi buu ahaa dadka midka ugu daran ama ugu adag ta'asiyan ku dayashada bijaddihi awowgii asidiiq abubakr asidiiq ridwaan ullaahi raadi ahaashada alla korkiisa ha ahaatee xataa qaala annaasu ilaa dadkii ay dhaheen lam yelid ma dhalin abuubakar waladan ashbaha uga shaabahaad iyo ekaasho badan bii asaga min haada alfataa shaabkaanee kan ah falaqad ashbahahu wuxuu ka shabbahayey min karimi shamaa'ilihi dabeecadiisa fiicfiican wa nubli khasaa'ilihi akhlaaqyihiisa kuwa ugu waaweyn wa salaabati iimaanihi iimaankiisa xooggiisii adkaantiisa wa waracihi xalaal miradnimada shiddadii adeega uu lahaa waa wa waracihi waracyi xalaal miiradnimada darnaanta abuubakar uu ku darnaa ayuu ka dhaxlay isaga mid ahaayeen iyo wa samaaxati nafsihi nafsadiisa saamixitaankeeda dadkuu saamaxayay iyo wa yadihi gacantiisa deeqsinimadeeda intaasba waa kaga ekaa waqad ufira canhu waxaa laga soo guuriyey xaggiisa kafiirun wax badan oo min alaqwaali hadal ah waalafcaali ficil ah tashhadu lahu qaasim u markhaati kacaysay bi haadaa arrintaa min daalika waxaa ka mid ahaa anna acraabiya nin herbaadiye ah yaa jaa'ahu ugu yimid ila almasjidi masaajidka masaajidkaa maalin qaasim ibnu moxamed nin herbaadi ugu yimid faqaala wuxuu yidhi ayumaa aclamu yaa cilmi badan labadiina anta am saalim ibni cabdillaahi adi io saalim ibn cabdilaahi yaa cilmi badan waa su-aal adag fatashaaqal canhu iska mashquuliyey xaqiiqda marka la fiiriyo qaasim baa cilmi badan laakiin wuxuu diidayaa inuu dhaho anaa ka cilmi badan fatashaaqala canhu wuu ismashquuliyo wardi iyo waxbuu iska galay faacaadahaa calayh wuu ku celiyey mar laba yaa cilmi badan adi io saalim ibn cabdilaahi faqaala subxaana allah ilaahay baa nasaha mooye faacaadahaa karata aalia mar saddexaad buu ugu celiyey faqaala la wuxuu ku yidhi daka salim ya akhii akii yajlis hunaak salim waa kaasa agga fadhiyaa walaalkii wiilkiisiiyo saasaa looga baxayba daaka saalimun saalim waa kaa ya bna akii ibna akhiigiiyo yajlis hunaak halkaasuu fadhiyaa orod u tag faqaala wuxuu dhahay man fi lmajlisi majliska yaa ahaaday yaa ku sugan lilaahi abuuhu aabihii alluu u sugnaaday man fi lmajlisi lilaahi abuuh wacnahaa nin sharaf lahoo khayr badanoo ma dhahayo anaa cilmi badan dhihi maayo asagaa cilmi badan anaa saa ah macnaha intaa wuxuu ka wada inuu mashquuliyo laqad kariha wuxuu nacay qaasim an yaquul inuu dhaho ana aclamu minhu anaa ka cilmi badan xaggiisa oo fayuzakiya u daahiro ammaano nafsahu nafsadiisa wa kariha wuxuu kaloo nacay an yaquula inuu dhaho huwa aclamu minii asaa iga cilmi badanoo fayagdi markaa uu been sheego labada isagoo diidaya uu iska mashquuliyey wa kaana aclama min saalim qaasimna saalim wuu ka cilmi badnaa walaqad daata maratin waxaa la soo sheegay mar mararka ku saaxiib ah bimina mina wa ahlu lamsaari iyo ahlu amsaarta oo min xujaaji bayt illaahi ilaahay xujaajtiisa beytka alla ay tawaafayaan yudbiquuna calayhi inay soo koobeen oo ay u yimaadeen korkiisa min kulli jaanibin jaanib kasta maalin baa mina asagoo jooga reer amsaar iyo wixii xujaaj ee magaalooyinka ka yimid dhinaciisay soo fadhiisteen wahum yas'aluunahu su'aal bay weydiinayeen fa kaana yujiibuhum wa uga jawaabayay qaasim bimaa yaclamu wuxuu yaqaano wa yaquulu lahum wuxuu dhahayey fii maa laa yaclamu wuxuusan ogaynna laa adrii ma ogi laa aclamu garan maayo laa adrii ma garanayo laa aclam wuxuusan aqoonna ma aqaan buu dhihi jiray xaaladda waa sidaa faakadahu minhu lcaji way la yaabeen maxaa shiiqaa caalimka ahaye weynaaye ma aqaan iyo mad ma oga ku jira faqaala lahum wuxuu ku yidhi maa naclamu ma naqaano kullu maa wax kastoo tas'aluuna canhu aadna weydiisaan ilan ilaah baa cilmi kaamila subxaana wa tacaala wax kastoodna weydiisaan annagu ma garanayno walow calimnaahu haddaan naqaanana maa katabnaahu idinkama qarinayna buu yidhi walaa yaxilu lanaa nooma bannaana an naktumahu inaan markaa idinka qarino inaan idinka qarino nooma bannaana wala an yaciisha rajul qofku inuu ku noolaaday jaahilan asagoo jaahil ah bacda an yacrifa markuu aqoonsado uu garto xaqa allaahi calayhi xaqa alle korkiisaaday kadib ayaa khayru lahu uga khayr badan min an yaquul intuu dhihi lahaa maa laa yaclam wuxuusan ogeyn waxaadan ogeyn cilmigeeda lagu weydiiyey intaad ka jawaabi laheyd maxaa ka fiican ma aqaa inaad dhahdo sidaa darteed baa allaahu aclam waa nisfu alcilmi waa cilmiga qayb ka mid ah qofkaa su-aalku weydiina ah, ma gana haddaa dhaa see ku garan weysa bu kuleeyahay adiga wadaadka adiga sheekh ah see ku garan weysa ma ma dhahayso xaaladda noocaasa marka qofka wuxuu yaqaanana waa inuu ka jawaabo wuxuusan aqoonina waa inuu dhaho ima aqaan ani ceeb ma aha ama aqaanaaba cilmiga ka mid ahba ma garanayo waa qayb cilmiga ka mid ah qofkii kugu caynaya ha kugu caayo qofkii kugu ammaanaya ha kugu ammaano waxaad taqaanood nas iyo aayad iyo xadiis u haysatana dadka u jawaaba waxaadan aqoonina waxaad dhahdaan ilaahay baa yaqaana subxaana wa tacaala qisada alqaasim ibnu maxamed qiso aad iyo aad u dheer waaye inkastay in yar noo hartay haddana waxaan ku dari doonaa haddii rabbi idna subxaana wa tacaala casharada nagu soo socdaa haddii rabbi idno laakiin meesha inoo joogto caawa bilahi tawfiiq allah subxaana wa taala Thank you.